ka marka hore taxriif inuu dhacay waa kuwii kaba cabiro la yidhaahdo markaa asalka wa ahaa laakiin waa ixtimaal waa dani un iyo takniina wax kale maaha wa kullu daamin taabiciyin mursalun maca rafcihi jazman lahum walawl oo saasoo kale mala ay ahayd meeshu maca rafci oo mursal buu noqonaya iyadoo rafcigiisu jiro jasman lahum iyadoo dee arrinkaas ama jasman ay majzuuman xaaliya mid la jasminayo lahum lilculamaa ama dee jasmu lahum wahuwa isagu majzuumun kula jasminayo weeye lahum oo macnaa khilaaf kuma jiro waxyaalaha marfuuc xukma marfuuc bay leeyihin irdalbaha jire oo isagaa wuxuu dee ay laba noqotay ama dee isaga ay dan iyadoy arrintu tahay in lafdigan la raabicu dee soo reebkiisani macno maanta ma laha oo soo reebkiisan haddii tafsiirkii man qad saxiibaa lagu fasiray isan shaarixan tiri mise kuba fasiray ee waxa weeye markaa dee in ay tahay meesha malaha waxay dhaceen haddii beytka keliya un hatada yarfacu yabluqu bihi kollay dee markay cibaaraad san ku dhawaalkeeda ciraaqiya dhaceen kuway markaa istisnaa u yaaleen ama dee kuway markaa hadalkan dee ay yidhaaheen taabicadu kasoo furo waa mursal masa kuwan beytkan dambe un lagu qaas yeelana dee alfaadahan yarfacu iyo yabluqu biyo riwaayatan niyad mihi wax la kala qaadi kara ma laha oo wax la kala soo reebi karo mid ahaan la odhan karo waa iyaga markaa marfuuc lagama dhigayo kuwa kalena marfuuc baa laga dhigaya bal markaa dan baa ilaa raabicun horta wuxuu noqonaya sida tirmisi ku fasiray tafsiiru manqasaxila raabicina weeye markaynu kasoo tirino min asunati barhkoodna aynu siraacino khaasatan beydkii aan ibnu ol wixii kuwa soo arooray marka haddii aan daahirka dee kalaamkan ku soconno taabicigii markuu ka warramayo sababnuzuul xadiidkiisii xukma rafci lama siinayo weeye kaasi iyadu waa mid walawalu iyadu ka hore oo waa kii ugu horreeyo min asunnati marka uu yidhaaho kada ee wuxuu ahaa nin saxaabiyin buu ku qaynay saxaabi markuu ka soo fulo ayuu imakana waxaa inoo yaalla wa kullu daamin taabiciyin markaa kaa hore oo waa markay min asunna ee taabici leeyihiin saxaabi oo dhan saxaaxa wuxuu saxiix yeelay fiihi kaafiigiisa النawwiyu nawowi alwqfa waqfigu saxiix yeelay oo markaa intani waxa weeyaan iyada dambe ee shadrigan dambe haddii uu taabici uu yidhaah min asunnati kada uu yidhaaho oo u markaa deeta sheego un dee waxa uu leeyahay sunihii ayuu taasi ka mid yahay imaam nawowi kaa marfuuc kamuu yeelin iyada dee aimo kaleba marfuuc mursala kamay dhigine mawquufun bay ka dhigeen oo kaa iyada xukma rafcimaysin oo dee sababtay u siin waayeenna saxaabiga waa tii aan soo sheegnay marka uu yidhaha min asunati kada dee wuxun buu caddaynayaa sunnihii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee itibaaciisuna uu waajib ahaa ama itibaaceeda la raacana uu waajib ahaaba kitaabkan kale ee bukhaarina waxaan ku soo aragnay meela ku tacalluqsan carafa iyo umuuraha markaan soo haynay oo xajaaj iyo ibnu cumar iyo dhex maray ibna la socday inuu haddaad sunnii doonayso dee salaada markaa dedeji ama wquuf dee salaaddii hore utuko muqaarkaa wquufkiina dedejiba markii la weydiiye la yidhi ma sunihii baa sidaasba markaana wuxuu caddeeyey saalim ibnu cabdillaahi ibni cumar hadday sunno yidhaahaanba dee cid kale inaanay wax kale ujeedinoo sunnaha rasuulka un salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ula jeedeenba ama dee isaga saxaabiga horta taa wey taabicigiisa ixtimaal taa ka duwan baa ku sugnaanaya inuu sunni sunnadii khulafada inuu ujeedaa waa suurtagalba beledkooda sunnihiisii inuu ujeedaan macaadadii iyo dariiqadii beledkoodana waa suurtagal adugu ixtimaal aan markii hore ku sugnayn oo hadduu ku sugan yahay marka saxaabi uu isticmaalana aad u naadir ahaa ama aada u dee fogaa laakiin halkan iska dhowaanayo xoog yeelanaya ayaa ku sugan sidaa daraaddeed waxay markaa saxiix yeelay in mawquufun laga dhigo oo macnaa dee uu yahay waxa saxaabigan ku taagane aan marfuuc laga dhigin marka min asunna taabici leeyahay walawalu ka hore saxaaxa fiihi uu saxiix yeelay annahu iyo alwaqfa marka wuxu uhi walfarqu farqina fiihi kan fiigiisa waadixun mid cad weeyo laa yakfa aan qarsoonayn oo bal marka min asunati saxaabi yidhaaha iyo mee taabici yidhaah iyo marka haddaan beydkii ugu dambeeye soo qaadnay kasii horreeyey yarfaxu iyo yabluqu bihi taabici un baa lahaa saxaabi muu lahayn laakiin saxaabigii uu sheegay waana kan haddana aan idhi dee wuxuu leeyahba xukma rafci farqiga udhaxaynaya bal haddaba si markaa aan labadan ku khaas yeela farqiga udhaxaynaya waa cad yahayo yarfacu marka uu leeyahay waxaa ku sugan tasriix rafci baa ku sugan laakiin mina sunna marka taabicigii leeyahay ixtimaalaadkaasaa imanaya in dee dariiqo bedel beled loo jeeda ama sunnat alkhulafaaba loo jeeda ayaaba ixtimaalkaas waa iska imanaya laakiin tan kale ixtimaalkaasi kuma sugnaaye rafci ayaa tasriixi uu kuga sugan yahay saa daraaddeed baa labadan dee loo kala duwayaa midna mawquuf laga dhigay midna marfuuc waa haddii aan yidhaahno markaa haddii aan markaan ay farqiga uu sheegaya labada shaarixuna muu sharxintaase farqiga udhaxeeya un walfarqu bi waadixu laayaqaa ujeedo marka uu saxaabi isticmaala mina sunnati kadaayo oo marfuuc laga dhigayo iyo marka uu taabici isticmaalo mina sunati kadaayo marfuucba laga dhigaya mawquufun laga dhigayo farqiga udhexeeyaana de waa cadyo saxaabiga isaga wuxuu ujeeda un sunihii rasuulka salawaatu wasalaamu calayh waxa weeyaan sharci buu ka hadlayey wixii dee markaa sunihii rasuulkee in la raacay waajibkahayd unbuu ka hadlaya amaa taabici ixtimaalaad kalea ku imanayo aan ku imanayn marka uu saxaabi isticmaalo mina sunna sidaa daraaddeed baa aan laba farqi uu udhaxeeya oo midna looga dhigay marfuuc midna aan looga dhigayn marfuuc oo markan labada mina sunna u idhaa haddaan baydkan dambe say bacdigood ku sharxeen eegnana de waxay noqonaysaa un midna tasriix rafcibaa ku sugan taabici baa ka soo fushee midna kuma sugna oo saa daree ixtimaalaadna way ku imanayaan saa daraaddeed baa markaa farqi ugu dhexeeyaayoo laba xukum loo kala siiyey taas almawsuulu wاlmunqadicu walmucdalu <clears throat> mawsuulkii iyo munqadicii iyo mucdalkii ayaa mabxadkiisi kan yahay saddexdoodu israaciyay dee munaasabo ka dhexaysa daraaddeed oo mawsuul iyo muqadax haddaan egnana waa isu oo dee munaasabada dibdiyada ayaa ka dhexaysa mucdal iyo muqadacna dee waa isla qaybo oo labadii ostaqad baa ku suganoo waa isla mida way yar kala tiro bateenno xagga waxa dhacay oo iyadna markaa munaasabadaasa labadoodii uu isu raaciyey markaa munaasabadan ka dhaxaysa daraaddeed buu mursalkao munqadaca iyo mucdalka ay ka hor sheegi jireen culimmadu oo labadooduna ay yar dambaysiin jireen munaasabadan buu iyo ayuu u soo horraysiiyey markaa wuxuu ihi sheekhu marfuucan aw mawquufan id yattasil isnaaduhu isnaaduhu almawsuulu wlmuttasil almaws wakullu matiba bal licraabaha mid ahanan tan isaga shaaraxa ay taalaan kuwa horraysiiye wa kullu matnin xadiid kasta ama matni dhammaantii markaa marfuucan sawaaun kaana marfuucan mid la kor yeelay haba ahaad aw mawquuf oo rasuulka gaadhsiisan aw mawquufan amase mid mawquufa haba ahaadee id yattasilu hadduu xidhiidho isnaadu isnaadkiis ama marka hadduu hadduu xidhiidho isnaadkiisu almawsuulu mawsuulun weeye huwa isagu kaas matnigaasi ama xadiidkaasi almawsuulu mawsuul weeyo mawsuul baa lagu magacaabaa walmuttasilu muttasilna waa lagu magacaabaa wey oo mawsuulna waa lagu magacaabayaa muttasilna waa lagu magacaabayaa marka waxa weeyaan dee kolley umuurahani waxay nagu cusub maaha iyagoo nasriyana waan soo ogaanay waxaa ba markaa dee waxaan usii baahnoo labada beydkoo la ysa saaro uun iyo haddii wax siyaadi ay yimaadaan caddayn la caddeeye waxa weeyaan un xadiidkii sanadkiisu xidhiidhay ee macnaa ruwaaddiisii dee ay joogaan dhammaantoodee mid kastaba dee ciddii uu ka maqlay meesha aanay dhicine u ay joogaan ilaa laga gaadhayo rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caley macnaa saxaabigii laga gaadhaya hadduu marfuuc yahay ama ciddii dee saxaabiga oo ka soo noqonaysa kalaamkan ama matnigan laga gaadhaya haddii uu mawquufba yahay kaa waxay ku magacaabaan mawsuullo way yidhaahaan muttasil lawa yidhaahaan waa kaa la xidhiidhiyaa ma sanadkiisu xidhiidhay markaa marfuucan aw mawquufanta dee wuxuunbu adigu meesha ku saarayaa maqduuc aynu soo marray oo haddii nin taabiciya kalaamkiisii ama ficilkii sanad muttasila laynoogu soo naqliyo mawsuul lama odhanayo ama muttasil lama odhanayo marka la idlaaqayo iyada haddii la qaydo oo la yidhaha muttasilun ilaa saciid ibni lmusayibba maalan la yidhaaho asasan dee awal horeba kutubtii hore kusoo maray wax maanico ku sugannimo jiroo way isticmaaleenna laakiin markay idlaaq noqoto dee maqduuc baaba lagu magacaabaye waxaa go-an baa lagu magacaabayo mutasilnimo haddana in lagu magacaabo ama mawsuulnimo si wax tanaafici ka dhexeeya baaba iska meesha iman karta lafdiga mawsuul iyo lafdiga maqduuco cinda alidlaaq maqduucaadkaynu soo maray ama aqwaashii taabiciintii afcaashoodii sanadkeedu haba xidhiidhee muttasil ama mawsuul ma yidhaahaan cinda taqyiid laakiin way u isticmaalaan ama mawquufkaynu soo maray ama marfuucaynu soo maray haddii sanad muta sanadku uu xidhiidhsan yahay oo sanadkoodii uu dhan yaho waxba aanay ka dhicin mawsuulna waa la yidhaha muttasilna waa la yidhaha wy mawsuulna waa la odhanayaa mutasilna waa la yidhaha haddii dee kolka shaafici kalaamkiisa sida dhaca kitaabkiisa risaale iyo unba oo mu'tasa la yidhaaho hamse lasoo muujiyo taadma markaani shadmina waa luqadiisii oo dee had iyo goor marka hamsada caynkaasa waa siduu isticmaalaha ma waxyaalaha san ah dee luqadii waktiga reer maki ay isticmaali jireenoo iyadana waa iska luqa macruufa un haddii dee shaafici kutubtiisa aa ku aragtaan cibaaro sidaasa isagoo kan ujeeda haddaba taa wey marka marfuucan aw mawquufan id yatasil wey ama almawsuulu mawsuulkii waxa weeya niy wlmutasilu mutasil bi edyad m adugu kulu madiman kolley craabtood ayaa aada uga dhowta markaa sharaxa labaad ku sugan wa kullu matnin matni dhammaantii ama xadiid dhammaantii oo waxa weeyaan marfuucan ay sawaaun kaana marfuucan marfuuc haba ahaado aw mawquufan ama se mawquuf id yatasilu hadduu xidhiidho ama xiina yatasilu marka uu xidhiidhoba isnaad isnaadkiisa uu xidhiidho almawsuulu macnaha huwa isagoo almawsuulu mawsuul weeye waxa lagu magacaabayaa mawsuul walmuttasilu muttasilna weeyaanoo muttasilna waa lagu magacaabayaa taas wey markaa mawsuulka iyo muttasilka halkaas aynu kaga baxnay waxyaalahanna dee marka la eego horta khasatan mawsuulka iyo muttasilku waa sidii musalkeedu soo mardho xukum gaar ahaaneed oo uu markaa ilaaqan ama magacan lagu magacaabayo ku wadanaya ma jirto ama saxiixnimo ah ama xasannimo ama daciifnimo ah ee waxay taasiyadu ku xidhantuna xagga xukunka uu yeelanayaa shuruudihii aynu soo marray sida looga helo ayuunbay markaa xuk ama looga waayo taasunbaa xukunkiisu noqonaya ee macnaa waxa weeyaan in tasmiyadiisiunbaa inoogu sugan in magacan lagu magacaabayo marka wuxu uhi wawaaxidun qabla saxaabiyi saqad munqadicun qila aw isaaxibu qad markaa wawaaxidun mid midkaasoo saqada dhacay qabla saxaabiyi saxaabi hortii dhacay oo macnaha waxa weeyaan mid ama shaksi kaasoo saqada dhacay qabla saxaabiyi saxaabiga hortii dhacay oo waxa weeyaan sanad ka dhacay munqadacun munqadac weeye macnaha kaa waxa weeyaan sanad sanadun sanad weeye munqadacun munqadaco ama sanadkaasi wuxuu noqonaya ruuxaasi uu kaba dhacay marka sanad munqadaca ayuu noqonayaa munqadac baa lagu magacaabayaaba wey oo markaa waxa weeyaan jidad dee yusama munqadacan wey munqadac baa lagu magacaabaya kaa sanadkiisa uu ruux ka dhacay oo waaxidun mid midkaas saqada dhacay qabla saxaabiy macnaha waa shaksi keliya ama raawi keliya oo raawin waaxidun saqada dhacay qabla saxaabiyi saxaabiga hortii dhacay munqadicun munqadac wey ay yusama wa hada sanadu ladin saqada minhu lwaaxidu munqadacan wey waxaa lagu magacaabaya sanadkaas sanad munqadica xadiidkiina xadiid munqadicuu noqonaya waayo craab ama idaa kaana waaxidun hadduu mid yahay saqada mid dhacay qabla saxaabiyi saxaabiga hortii marka waxa weeyaan midkaas ama meeshuu doonaba ha ka dhaca waana qabla saxaabi un kol hadduu yahay munqadicun munqadic waa lagu magacaabaya xadiidka kolleyna abiyaadda qaarkood yar uslubka ama tacbiirkoodaan yar heer dare ahaynba od wadaya rakaaka inay kuba sugan tahay xagga marka la eego tacbiirkii dee ujeeddadu way caddee laakiin xagga laqbadeeda iyo dee usluubka u kolkol cabiro meelo qaarkood oo kale ikhtisaar kan badani uu keenayo waaxidun qabla saxaabiyi saqad munqadico qiila waxaa la yidhi waa tacriif labaade eh, awi saaxibu qaduway awsaqada ay way marka awsaqada amase hadduu dhaco asaaxibu saaxibku waa saxaabigu oo markaa ay xasbu ama dee kaasoo keliya isagun hadduu dhacaba iyadana muqadac baa lagu magacaabaya waa la yidhi oo muqadaca hore ayaynu markaa usoo aragno tacriifkii inoogu horreeyaynu kusoo aragnay tacriifkii bayqooniye ayuu ahaa oo ka cabire wakullu markaa de waxay wakulu maa lam yatasil bixaali isnaad muqadac alawsaali wixii aan sanadkiisu sina ku xidhiidhin isnaadkiisa ama isnaad muqadac baa lagu magacaabaa kankaasi waa tacriif tan ka shaamilsan oo saqad kasta oo isnaadka ku yimi ama dhicid ay isnaadka wax ka dhaceen dhammaanteed ama saxaabi ha dhaco ama ruux qabla saxaabi ha dhaco ama ruux wax ka badani haba dhaceene in haddii saqad kastoo isnaadka ku yimi waa munqadac lagu magacaabayo waana say bacd alculamaa ama in badanoo culimada ka mida ay kuba tacriifiyeen muxadisiintu taa ayaanay uga badnaanin taasi waa tacriifba markaa tacriifkaas isagu dee mursalka inoo dambeeyey iyo mucdalkii waxyaalahaas haddii mursalkii wax khaasa laga dhigo munqadicuna markaa wax isaga dee ka caamsan buu noqonayaayo suwartii markaa munqadica ayuunbuu mucdalka iyo mursalka iyo waxyaalahaasi noqonaya haddii mursalka isagana dee siday fuqahadu ku tacriifiyaan laguma tacriifiyana mursal iyo munqadic inay isku mid yihiinu baa markaa meesha ka soo baxaysa ama iyada tacriifkan iminka u inoo tacriifiyey waa tacriifkii muxadidiinta badan ay ku tegayeen waana tacriifka markaa dee ay ku kala soocmayeen waxyaalahan alfaadahan meesha ay amiyo magacyadan ay ku idlaaqaan saqadyaasha isnaadka ku yimaadaan markaa muxuu yidhi haddii intaan saxaabiga la gaadhin ruuxuu dhaco sanadkii uu ka dhaco ruux keligii munqadic baa la odhanayaa taas iyadu waa tacriifkoodii markaa markaa macruufka ahaa weeye waxaa kaloo bacdigood imika aw isaaxibu qad waa tacriif labaade ay waqiila waxaa la yidhi markaas oo waxaa la odhanayaa la yidhiba saqada idaa saqada hadduu dhaco saaxibu saaxibkii oo saxaabigun qad oo keliya uu dhaco isagana munqadac waa lagu magacaabayaayo isna munqadicun weeye fahuwa munqadicun munqadicun weeye haddii saxaabigii dhaco oo waxa weeyaan un saxaabigii haddii uu dhaco keliyana markaa waa lagu magacaabayaa munqadac haddii markaa taa la yidhaaho oo qaylkan aan eegna ama tacriifkan dambe uu soo naqliyey mursalka inoo dambeeye taabici wixii uu kor yeelay ah oo dee saxaabi ka maqan yahay iyo kan iskuuxun baaba lagu idlaaqaya mursalkiibuu markaa isku mid noqonayaan taas weeye ee waxa weeyaan in adugu qowlkooda raajixa ah ee dee inta badan xagga isticmaalka u badan wixii matalan inqidaac ee qabla saxaabi yimaadee aan tacadudin hadduu tacadudayna aan isku xigin taas bay munqadicay yidhahdeen waana qaybaha daciifka un markaa inqidaacu markaa wuxuu yidhi munqadicun qiila waxaa la yidhi aw isaaxibu aw saqada amase hadduu dhacoba asaaxibu saxaabigii uu dhaco qafo ee xasbu keliya uu dhaco isagana munqadicun baa lagu magacaabayaa markaa mursalka isku mid noqonayaan wey munqadicun min mawdicayni haani laa tawaaliyan buu yidhi marka munqadicun ayu munqadicun weeyo munqadic baa lagu magacaabayaa idaa saqada hadduu dhaco min mawdicayni laba meelood uu ka dhaco isnaani laba ay ka dhacaan laa tawaaliyan xaalan xaalana isku xigin weeye oo haddii laba ay sanadkii ka dhacaan laakiin laba meelood ay ka kala dhacaan cidna ay u dhaxaysuuna isku xigin iyadiina munqadicun baa lagu magacaabaya magac gooni oo imika ay ku idlaaqeen oo kaasi uu markaa ma lagu magacaabaya ma jirto waasay taalanaysaani oo dee marfuuco ficil baan isaga qadaranaynaa waxaa dee ku sugan dabacaadka kale isnayni baa ku sugan oo markaa sifo unu noqonayo mawdicayn waana sifo kaashifaho iyo mawdicaynba waa lafti tasniyo wax markaa macno ziyaaday soo kordhisay ma jirta waa sifo kaashifo sii waaqacaydun bay caddaynaysaa oo markaa waxa weeye <clears throat> oo marka ay noqonaysaaba munqadicun isagu mid go-an weeye min mawdicayni laba meelood oo laba labaa weeye mid ka go'an oo macnaa waxa weeyaan munqadicun baaba lagu magacaabaya markaa dee saqadyahay min mawdicayni itnayni laa tawaaliyan xaalan ahayn kuwa isku xigo macnaa xaalaanay isku xiginuun oo marka laba meelood ay wax ka dhacaan labadii meeloodna aanay isku xigin dadkii ka dhacay laakiin ruux ruuxaanay ka badnaan meelbana bana ruuxun baa lagu magacaabayaa munqadic ama munqadixun min mawdicayni say dee qolooyinkii iyagu isnayn ay markaa u majruurka ahayd iyaga ay kaba cabiraan adigu munqadic baa lagu magacaabayaayo munqadicu marka ruux keliya dhaco qabla saxaabi ama lababa ay dhacaan ama wax kasii badan laakiin bishardi cadami tawaarigu aanay isku xigin munqadicun baa la odhanayaa wey oo munqadicunba kaasna la odhanaya munqadicun ayago munqadicun munqadicun weeye oo munqadicun baa lagu magacaabaya idaa saqada hadduu dhaco min mawdicayni laba meelood isnaani laba ay ka dhacaan laakiin waa ka shardi oo laa tawaaliyan weye waa dee xaala kownimaa hayra mutawaaliyeyn xaal aanay isku xigin labadaasi ee cidi ay udhaxayso wey bal munqadicina halkaasuu ku dhaafay ee qaybaha daciifka in iyana usoo maray marka haddii middaco qabla saxaabiyi hadday laba dhacaan aan isku xigin ama saddexay dhacaan aan isku xiginba munqaطic baa la odhanayaa wamucdalun xayu wala ay wamucdalun mucdal weeye oo noocaas ama saqadkaa mucdal baa adugu wixii ka yimi lagu magacaabaya sanadkaasna sanad mucdal noqonaya xaytu meeloo wilan ay saqada ay dhacaan oo markaas waxa weeyaan dee ay dhacaan weeye itnaani laba wilan ay wilaa-un weeye marka labada aduu isku xigo mutawaaliyeyn markay dhacaanna waxaa lagu magacaabayaa iyadu markaa sanadkii waxaa lagu magacaabaya ama xadiidka mucdal sanadkiisna sanad icdalu ku sugan yahay wa mucdalun mucdal weeye macnaa mucdal baa lagu magacaabayaa isna xaysu meelo wilan bal halkan wilantan de kollay daruuradii shicirku u gaabiye wilaa-un bay markaa ahaan layd waxaan daba qadaranaynaa ficilna ay faacilu qaataa oo xaysu meeloo wujida la helo markaa wilaa-un waa xidhiidh ay xidhiidheen wixii dhacay un oo labadii ay iskuga xigaan oo markay labadii isku xigaan hee laba ama isku xiga ay meel ka dhacaan markaa waxaa lagu magacaabayaa mucdal baa la odhanayaa waxa weeyaan un adigu de waa alfaadaynu soo ogeyne muqadaca iyo mucdalkii muqadaca tacriifkiisu waa inoo horeeyaa mucdalkuna waa xadiidka sanadkiisii laba isku xiga ay ka dhacaan laba isku xiga marka min ayi mawducin kaan ay ka dhacaan ayaa mucdal laydhaah haddii laba ay ka badan yihiin oo saddex isku xigaa dhacaanna mucdalku waa la odhanaya sidee ciraaqaba alfiyadiisa fasaacidan ka cabiray waa laba iyo wixii kasii badan ay kaba dhacaan de kol haddii kii mid keligii ka dhaceen daciifuu noqdayna na waa daciif oo waaba kasii xaal xun yahay haddii aanu inqidaaca hore inqidaac mid mawdicayn ahayn oo markaa de isku mid bay noqonayaan haddii munqadicii laba meelood oo isku xigin laga dhaca kana laba isku xig ay ka dhaceen markaa munqadicaasaa ka roon lama odhanayo mucdalkan dee mid kastaba labaa ka maqane marka aanay dee ay tiradaasi aanay mid mawdicayn ama wax ka badan aanu inqidaacu ahayn mawdic keliya yahay mucdalka ayaa kasii hooseeya oo kasii dacfi badan taa weeya markaa horena waxaan usoo sheegnay dee isagoo xajar nukaskiisa umuura amsilana uula yimi inay kolkol culamaa'ulxadiid mucdal isticmaalaan oo ay u isticmaalaan un axaadiista aan dee wejkeedu caddayn ama waxa ujeedadeedu dee ama ishkaal kale ay taas markaa u isticmaaleen amsilana waa la yimaadeen kitaabkiisa nukas oo macnaa waa axaadiis mutasila sanadkeedu uu dhan yahay wax ka dhacay aanu jirin bay bacdigood haddana ka cabireen waa mucdar iyo acdarow fulaan waxaana ujeeddadoodu ay tahay waa axaadiis mushkila ah macnahooda ishkaalu ku sugan yahay ama waxa lagu xambaarayaa aanay caddayn oo iyasa haddii dee bacdalkutub waxaweyaan tilo dhow ururna waa la yimi markaa uu shaksi ku arko sanadkiina uu dhan yahay ujeeddadoodu ma aha kan imaka sanadkii baa wax ka maqan yihiine macnaa xadka xadiidkaa waxaan lagu xambaarayaa ma maqsuudkiisu aanu wax ishkaalu ku sugan yahay taasna mucdal way ka cabireen oo waa qayb labaad oo ay isticmaaleen xagga cdaalka bacdu culamaa ilxadiid ay isticmaaleen khaasatan raggoodii hore oo axaadiid markaa sanadkoodu xidhiidhsan tahay ay ka cabireen inay mucdal tahay ama cudaalu ku sugan yahay arrintuna ay tahay ishkaal ku sugan xagga ujeeddada ama xadiidka maxmilkiisa kuma sugan wamucdalun mucdalna waxa weeye mucdal baa lagu magacaabaya xaysu wiilan ay xaysu wajada wilaan wey marka la helo xidhiidh ay labadii dhacay ay isku xigaan mucdal baa la odhanaya intaas wa minhu waxaa mucdalkii ka mid ah xadfu saaxibi saxaabiga goyntiisii iyo walmustafaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo la gooyo walxaal matnuhu xadiidkaa matnigiisana waa matnu hada sanad wey sanadka caynkaasee labadaa laga gooyey matigiisiina uqifa la joojiyey bitaabiciy taabici lagu joojiyey oo baydkana wuxuu inoo sheegayaa dee waxyaala aan amsiladiisa xataa sarqaaniga aan ku soo aragnayo haddii xadiidkii matalan waa qaybaha mucdalka wax ka midoo haddii matalan nin taabiciya xadiidba laga wariyo taabicigaasna xadiidkii lagu joojiyo oo macnaa isagii aan la dhaafin marka la eegana dariiqa taabiciga xadiidkani xadiid marfuucaba uu yahay oo macnaa dee saxaabigiisii uu joogo rasuulki ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kalaamkiisiia ah. ee laakiin duruqdii uu xadiidkaasi ku yimi mid ka mida ah, aan taabicigiiba xadiidkii la dhaafin markaa meeshii waxaa ka wada maqnaanaya saxaabigiina waa maqan yahay dee matigiina marka gees kale laga dhigay wax ku taagan uun taabicigan rasuulkiina salawaatullaahi wasalaamu caleyh walow aanu sanadkii ka midayn waa maqan yahay oo labadaasaa wada maqan kaasna mucbal weeye oo mucbal baa lagu magacaabaya noocaasoo walow sanadkii ruux keligii ka maqan yahay laakiin martigii haddana marka laga dhiga mid ku taagan taabiciba ku taagan martiguna uu rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkiisii ahaa ee taasna waxay laasimsanaysaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh meeshii ka maqan labaa ka wada maqan markaas walow dee mid ahaan saxaabigun uu sanadkii yahay oo markaa kaasna mucdal waa lagu magacaabaa waana dian misaalkiisii xadiisu saxiixa muslim ku sugan oo markaa shacbi laga warinayay acmashna ka warinayay oo adigu waxaa un marka qiyaamada shaksiga lasoo saaro ama dadka laba soo saaro in dee markaa shaksigana jawaarixdiisa ay ku markhaati kacayso inuu dee markaa waxyaalo bal mukhaadabo dhex maraysiiyo xiwaar adduunka iyo rabbigii dhex maraysa taas oo marka ayaanu xadiidkaasiba uu ahaa haddaba xadiidkaasi marfuuc buu ahaayo anas baa uu shacbina ka warinayey markaa anasna rasuulku kaba warinaye laakiin dariiq duruqda xadiidka lagu wariyey ka mida ayuunbaa shacbi lagu joojiyey anasna markaa meeshii lama sheegin xadiidkiina oo tan laga dhigay maqduucba ama wax taabici kuba taagan markaa nooca caynkaasi isaguna walow saxaabi keli maqaya haddana joojintan baa la timi in rasuulka ilaahina meesha ka baxe mucdal buu lagu magacaabaya isna waa mucdal qaybihiisii mid ka mida markaa beydkana intaasu inoogu sheegaya wuxuu idhi wa minhu mucdalkii waxaa ka mid ah mucdalkii ka mid ah xadfu saaxibin macnaa waa saxaabigii oo la gooyo iyo wlmustafaa mustafiir salawaat wasalaamu calayh wamatn walxaal matu dalika sanad weeye waa sanadkaa matigiisiina mawqifa la joojiyey bitaabiciyi taabici lagu joojiyey kaasna mucdalka qaybihiisuu ka mid yahay waana inoo yaalla imika halkan misaalkii horena waan usoo aragnay almursalu mursalka mabxadkiisii weeye kani waana noocii tobnaadan waacda uu dhiganayo markaa wuxuu idhi almursal lmarfuucu litaabici aw bikibrin aw saqdu raawin qad xakow almursalu mursalku almarfuucu xadiis la kor yeelaya weeyo rasuulka ilaahay loo kor yeelay oo litaabici taabic iyo taabiciyo labadu waa isla miduna taabici u sugnaaday oo macnaa waa cidda kor yeelaysaa uu taabici yahay markaa guud ahaanba taabicigaasi ama mid yar ha ahaado ama mid weyn haba ahaadee taabicuun uu rasuulka ilaahay gaadhsiiye u kor yeelay isagoon waasidadii sheegin kaas baa mursal la yidhaah dii kibarin ama se u muqayadan xaalu yahay taabicigaasi mid ku qaydan dii kibarin mid weyne u saaxiiboo macnaa waa almursalu lmarfuucu litaabici litaabiciy dii kibarin weeye taabici weyne u saaxiiba mid uu kor yeelayba weeye mursalku aw amase saqdu raawin raawi dhicideed weeye xatow qad xatow way soo naqliyeen culimmadu aqwaasha saddexdaa ama tacriifaadka saddexdaaba way soo naqliyeen masalkii uu sheeku tacriifiyey beed keliyana wuxuu isugu geeyey saddex tacriif markaa badan ee badanee sidan kolley laqbada ayuu dhib ku keenaa weeyaan dee hadal markaa yar bastisnaan la marka la doono in aad loo soo ururiyo kolley markaa xaggii laqbadiiba yar dee kolley sucubo badan iskaga imanaysa xadiidka maxay ay tahay saddex tacriif buu imika inoo sheegay oo lagu tacriifiyey xadiidkii mursalkaa tacriifka koowaad waxa weeyaan waa wixii uu taabici kor yeelo ee macnaa uu rasuulkii ilaahay u kor yeelo isagoon waafidadii isagiiyo rasuulka salawaatu wasalaamu aleyhi u dhaxaysay aan sheegin saxaabigii aan magacaabin markaa taabici marka la yidhaahna waa mutlaqoo hadduu taabici weyn yahay taabiciga weynna waxay yidhahaan qolooyinkii dee saxaabo badan intay soo gaadheen mashaayikhdiisuba saxaabadii ay u badnayd riwaayadiisa inta badanna asxaabta wax ka wariyay taabici weyn yidhaahaan hadduu taabici markaa weyn yahayo hadduu taabici yar yahay farku u ma jire kol haddii taabici nin lagu magacaabayaa taabici yarba ha ahaadee taabiciga yarna waa ka aan mashaayikhdiisu ay u badan yihinba taabiciintii kale saxaabada rasuulka wuxuu ka soo gaadhayna aanay badnaynba adigu riwaayadiisu inta badan taabiciin ka wariya kaas baa taabici yar laydhaah haddaba hadduu taabici weyn yahay iyo hadduu taabici yar yahayba kan kol haddii uu nin taabici uu xadiidkii kor yeelo rasuulka u kor yeelo mursal baa la odhanaya kaasi waa tacriif tacriifka labaadna waa in taabiciga la qaydo oo laydhaah taabici weyni wixii uu rasuulka u kor yeelo ayaa mursal laydhaah markaa waxaa halkaa baxaya taabici yari hadduu meeshii kor yeelayo taabiciintii yaryaray sayax ibnu saciid iyo suuriya raggii lahaa ee badan rag markaa taabiciinan wax ka warinaya mashaaikhdoodu taabiciin ay u badnayd de haddana waxaa la arka taabicika iyo xaaladii baa fara badnaaysa ama waasidadiio xadiidkaa in munqadac lagu magacaabo mooyaane mursal laguma magacaabayo marka waxay lagu qaydayaa waa taabici weyni sida saciid ibnu musayibe raggii lahaa wixii uu kor yeelu rasuulka u kor yeelo ayaa mursal lagu magacaabaya markaa qaydkaa alkabiir ayaa soo raacaya tacriifkii oo kii hore ku biiraya markaa sadayrkii baa baxaya tacriifka saddexaadna waa kan uu yidhaah sabdu raawi inta yar uu ka dhigtay labadan kelima uu kaba dhigtay oo macnaa mursalku inuu yahay uun raawi dhicitaankeed macnaha xadiid kasta oo sanadkiisii raawi ka dhaco aya raawin kaana mursal baa la odhanayaa haddii saxaabi dhacasan oo kale mursal waa la odhanayaa haddii saxaabiga intuu joogo taabicigiiba dhaco ama taabicu taabicigii dhaco adigu sanadkiisii un ruuxuu kaba dhacana mursalun baa lagu magacaabaya markaa mursalku munqadaca sidii bacdigood ay ku tacriifiyeen bay isku mid noqonayaanoo marka waa in inqiaac dhammaantiioo sanadka ku sugan ba sitay dee fuqahadu ku tacriifiyaan weeye weliba dawaaif muxadisiinta ka midna ah ay kula socdeenoo xataa khadiib iyo wo uu ka mid yahay waa xadiidkan sanadkiisu xidhiidhinun xadiidkan sanadkiisa ay wax ka dhacaanun kaas baa mursal lagu magacaabaa markaa saddexdaa tacriif weeye ka ugu mashhuursanna isagaa beyd matniga inoogu sheegi doonaa intan buu markaa beydkii isugu geeyey saddexdaa tacriif oo dhan ayuu beydkii ku kulmiyey marka wuxuu uhi almursalu mursalku almarfuucu waa kii la kor yeelay ee macnaa rasuulka ilaahay loo kor yeelaya litaabici taabicina u sugnaaday macnaa taabici ka kor yeelaya uu yahay waxay taalawaadsaneed mala dabacad kale bitaabici dhacdo tan baa ka waadixsan in maasha laam lala yimaadee dee ba'daasoo sababiya laga dhigo taabici sababtii lagu kor yeelaya waxyaala taas baa loo baahanayaaba awdi kibarin amase waa dee almarfuucu litaabiciyi dii kibarin weeye taabici weyne u saaxiib ama muqayadan bidii kibar wey dee ku qaydan ku weyne u saaxiibo taabici weyne wixii uu kor yeelo ayaa mursal laydhaah aqwaashan oo dhan alawalu ka hore weeye oo cinda almuxadisiin marka la eego cilmi xadiidna oo ku suganaye ka ugu mashhuursan isticmaalkoodana u badan muxadisiinta marka la eego fuqaahiya usuuliyiin maahe alawalu ka hore weeyaan oo ah wixii taabici guud ahaan kor yeelo iyadoon taabicigii saqiir iyo kabiir loo kala qaadin kaas baa markaa mursal la yidhaahaaba weeye bal markaa kaasaa u mashhuursan saddexii tacriif laakiin waa saddex tacriif oo jira marka saddexaadna culimo xadii culimadii xadiidka a'immadoodii bacdigoodna way ku tegeen oo way ku socdeen marka waxa weeye oo xataa dee ninku isagoo saxaabigu joogo laakiin taabiciin uu ka warinayaan isaga la kulmin tirmidi iyo bukhaari iyo abi daa-uud iyo irsaal way ku xukumeen ama mursal way yidhaaheenba laakiin fuqahada ayuu iyo usuuliyiintu agtooda taasi mashhuur ku tahay walow bacda culamaa xadiidkan kaa saddexaad ay ku socdeen ee ka ugu mashhuursan xagga isticmaalkooda iyo isdilaaxooda waa ka hore taasba weeyaan hadda taasna ah markay ismiyada isticmaalayaan ee sidaan dee sharxinukubada kusoo aragnay markay ficil isticmaalayaan ficilka arsala unbay isticmaalaan oo dee arsala fulaan iyo waxa ayunbay isticmaalaan inqidaac kastoo sanadka ku sugane imanka ma isticmaalaan munqadac de waaba waxa weeye isagii markaa ficil ayuu ahaayo inqidaaca wiya gees kale loo kaca mooyaane inqidaac inay kamay timaadeen isticmaal sanad markaa markay ismiga isticmaalayaanna de waa kuwa kala farqiya munqaطic iyo mursal iyo waxyaala yidhi laakiin hadday ficil isticmaalayaan iyada ficilka kan ayunbay isticmaalaan arsalow fulan unbay wada isticmaalaan guud ahaan inqidaac kasta oo sanadkii ku sugan uma alxujatu bihi ra'a aimatu halaaatu haddaba uma alxujatu iminkaa xujadu waa daliil walburhaan waxaan halkan uga jeedaa dee masderkii oo markaa macnuu la yidhaaho dee lafdiga xujoom alixtijaaj wey waa xujaysi la xujaysto bihi bilmursali mursalka la xujaysto ayay ra'aa ay arkeen ay ku tegeen macnaha waa dahaba ilayhi ala'immatu imaamyadiha alaaatu saddexdahay oo a'immadii saddexdahay waa abu xaniife iyo maalik iyo axmed abu xaniife waa qowlkiisa maalikna waa sida isaga ka mashhuur ah axmedna waa riwaayo marka la eega maaliki abi xaniifana jumhuur atbaacihima waa qowlkay kuba tegeene in la xujaysto oo xadiidkii mursalka ahaa la xujaysto ayay ku tegeen hadda marka la xujaysanayaana waa marka shuruuddii saxada kale laga helaya ama shuruuddii qabuulka ee waxaa jiraa un uu yahay irsaalkan saxaabigii aanu joogin intaas uu yahay ama inqidaacani uu jiro ayuunbay markaa dee laakiin shuruuddii kale laga wada helo taas bay noqonaysaa ma macnuu mursal dhammaantii xataa shuruuddii qabuulka haddaan wixii kale laga helin in la xujaysanayo waa marka waxaa loo celinaya un xadiidkan ama lagu cilaynaya un irsaalka iyo wax kale aan lagu cilaynayn markaas bay arkeen in la xujaysto aimadaasi oo lagu camal falo uma alxujatu ay uma alixtijaaju bihi xujaysi isaga la xujaysto ay bihi bilmursali ayay ra'a ra'a macnaa dee ra'a dalika ra'a macnaa dahabay leeya ay ku tegeen oo ay qabaan oo ictiqaadiyeen alaimatu imaamyadii ahalaaatu marka wuxuui sheekhu wa celintiisa la celiyo oo inaan la aqbalin ee la celiyo ayaa xoog badan taas baa xoog badan waayo dee ruuxan dhacay ee meesha ka maqan waa ruux laga jaahiliyo cadaaladiisii lama garanayo saxaabi inuu yahayna lababa hubo marka la idhaha taabici wixii u kor yeelay ee inuu taabiciyey baa ixtimaalaysaa dee kol haddii shaksigii markaa lasoo magacaabayba ee majhuulka ahaa ama majhuululxaalka ahaa la celiyey ee la leeyahay cadaaladiisii baan weli inoo caddayn aan laba magacaabin oo joogin in dee jahaaladaa lagu celiyaana min baabi awla ayay noqonoo markaa celintiisa la celiyo ayaa xoog badan wa qowlu akari dadkii badnaa culimmada intoodii badnaydna qowlkooda taas baa wey waraddu celintiisu alaq ka xooga badan weeye wa qowl akari khabar labaad ka dhigo intoodii ama culimmada kii u badnaaba iyo agarkoodiina qowlkooda weeyaanoo wuxuu intooda badani waxay ku tegeen in xadiidka mursalkaa la celiyo jahaalada jirta daraaddeed wadaalika ka shaaficiyi imaamkii shaaficiba weeye iyo waa ahli cilmi alkhabari khabarka oo xadiidkaa cilmigiisan dadkii uhelkiisaayo waa muxadisiintii oo markaa in la celiyaa waa qowlkooda xoogga badan waana intoodii badnayd qowlkoodii raggaa markaa ku tegey maxaa ka mida ah shaafici imaam axmedna waa riwaayaba shaafici waxaa kaloo qoloyin kastaa ku tegay ka mida ah, iyadoon dee lasoo iminkaa cid laga soo reeba ahayd baa muxadisiintii oo suu dee muslimba muqadimadiisa walow dee calaa lisaani khasmi iyo iiraad ay ahayd mursalku fii asli qawlina wa qawli ahlicilmi bilakhbaar dee waa in la celinayo o kale tirmidiina hoosey soo naqliyaan eh, bal markaa mana aha dee sidayna horantaa uga soo hadalnay masaladii say bacdigood sheegteen wax shaafici celiyey inuu ugu horreeyey bal waana sidee marka abi daawud risaaladiisii kuba yidhi ibnu jariir dabari iyana qoloyna ay sheegteen taas maaha eh, rag ka horreeyey baa markaa mashaayikhdiisi iyo iyo kuwa kasii horreeyeyba marka oo saxaabo bacdigood ahayn way celinayeen irsaalka manaanay aqbalahaynba ee haddaba shaafici iyo ahli cilmi alkhabar ba ayaaba dee kuwa kamidaba weeyaano qolooyinkii celiya kuwaas baa kamida weeye ka shaaficiyi ahli cilmi alkhabari wey marka markuu inoo sheegay waxa weeye in dee xujaa bal xagga ixtijaajkiisa xukunkii wuxuu yahay laba madhaboodna wuu inoo soo naqliyey oo mida ay tahay aqbal la aqbalo madaahibuna intan way ka badan yihin aad bay uga badan yihinba midna ay tahay guud ahaan in la celiyo ayaa halkan wuxuu inoo sheegayaa haddii wax xoogeeyo mursalkii la helo dee sida shaaficiya ay ma kala qabaan in la aqbalayo markaa macnuhu waa tafsiil bay markaa qowlka shaaficiya noqonayaan oo labada qowl udhexeeye celintiisa iyo aqbalkiisaoo waa in dee shuruud lagu aqbalo haddii shuruuddaa la waayana la celiyo oo tafsiil la geliyo markaa tii buu inoo sheegayaa wuxuu uhi nacan bihi yuxtaju in yactadidi bimursalin aakhara aw bimusnadi aw qawli saaxibin aw iljumhuuri aw qaysin wa shuruudihi kama raw nacamtu adaadkii sidraak oo kale weeye laakiin yuxtaju waa la xujaysanayaa bihi mursalka waa la xujaysanayaa in yactadid hadduu ku xoogoobo bimursalin mursal uu ku xoogoobo mursalkaasoo aakhara kale mursal kale oo ujeedadu xadiid mursalaan hayne xadiid labaad oo mursala ayaa ku yimi sidiisii ku yimi isagii la mid ah laakiin aan ninka dee mursalka irsaalka hore la yimi ama mursalka hore warinayey nin aan ahayn uu wariyey xadiidkiisana aan dib ugu soo laamayn oo ujeeddadu sheekhadiisii sheekhi aan ahayn laga wariyey mursal caynkaasa haddii uu ku xoogoobo waa la aqbalayaa aw bimusnadi ama se xadiid musnad ah oo isla ku yimi uun mursalkani waxani uu ku yimi ku yimi oo saxiixa ama xasana ama daciifa aw qawli saaxibin ama saaxib qowlkii oo saxaabi qowlkiibuu waafaqay taasna iyadna waa lagu aqbalayaa awljumhuuri amase jumhuur qowlkood oo macnaa jumhuur ahlicilmibaa mursalkan macnihiisa ama madmuunkiisa ku fatwooday fatwadoodii buu waafaqsan yahay isaga markaasna waa la aqbalayaa aw qaysin amase qiyaas waa bimacnaa qiyaas de qaasa ilasu qaysan iyo qiyaasan waa isla midun macnaa qays oo qiyaas buu waafaqay oo marka la eego waa mursalkani madmuunkiisan ama waxan uu ku yimi ayaa isna wuxuu waafaqsan yahay dee qiyaas oo isna adiladii sharcigaba ka mid ahaa taas buu waafaqay isna waa la aqbalayaa wey marka intan in ka badanna way tiri yaani waxyaalihii mursalku ku xoogoobayay shan buu inooga sheegay ka hore waa mursal oo macnaa waxa weeyaan xadiid mursalaan haynaa cillo kaloo loo celiyuun irsaalka ahina ma jirto sidoo kale maqbuul buu ahaan laya irsaalka maa jira waxaan helay haddana xadiid kaloo mursaloo dee waxaanu isagu ama mawduuciisanun ku yimi ay isku mid yihiin ninkan markaa mursalka labaad warinayaan in sheekhyadii mursalka ninka mursalka hore ninkii wariyey sheekhyadiisii wax ka qaatay maaha sidee laba mursal oo laba meelood ka kala yimi oo laba daliil kala noqda ay u noqdaan inuu mursal keliya uunoo ma kii hore laga sii wariyey uun kii hore uun waa asal u yahay aanuu noqon marka iyada taa waa ku xoogoobayaayo mursalka iyadoo bacd alculamaa xujaysanayeenba markuu mursal labaad haddana yimaado waa adigu iskaashanaya sida xadiidkii daciifka ah ama xasan likayrihiba aynu ku soo marray markaa way sadkaynayaan oo xadiidka xadiid maqbuul uu noqonaya musnadkuna hadduu xadiid saxiixa yahay ama xasan dee iyadoo uu isagu xujo gooni ahaa oonu mursalkanba u baahnayn haddana mursalkiibaa waxaa caddaanaysa xadiidkan musnadkaa markuu dee ay iswaafaqeen ama xadiidkani waafaqay inuu sanadkiisu isaguna ama makhrajkiisu makhraj saxiixa ahaa oo daliil labaad baa meesha inooga soo baxayo markaa laba deliil bay masaladii yeelanaysaa haddii xadiid kale uu caarido oo markaa dee musnadiiba labadoodaa la horraysiinaya mursalkan iyo musnadkan imakaa meesha ku kulmay baa la horraysiinayaa oo markaa lama odhanayo dee musnadkun baaba la xujaysanayaa la ictimaadsanaya maxay faa'idada mursalku tahay musnadkan baa wuxuu caddeeyey mursalkiina in maqrajkiisi saxiixa ah markaasuu daliil labaad oo saxiixa ayaa inoo soo baxaya ama musnadka labaad hadduu daciif yahay dee daciifkii oo dee khaasatan dacfi aan badan aan dacfigiisna xooga badnayn labadoodiibaa mursalkii iyo musnadkiibaa mid kastaa kakalu adkaynayaayo marka waa majmuucoodii ayaa waxaa inooga soo baxaya daliil la qaato oo labadoodii baa isadkaynaya musnadkii iyo mursalkii way isku xoogoobayaan marka xagga majmuucooda mursalkana gooni looma xujaysanayn mursalkana gooni looma xujaysanayne majmuucoodii bay kuwa meesha ka soo baxaysaa lagu xujaysto oo markaa musnadkii hadduu daciif yahayna kolley uu ku xoogoobayaa markaa dacfigu markaanu badnayn aw qawli saaxiibna wuxuu u wadaa yani xadiidkii mursalka ahaa madmuunkiisiibaa saxaabi ku fatwooday dee bacd alculamaa ama dee waa in badanoo culimada ka midi waa tan qowl asaxaabi way xujaystaanba waa tii aan dee a'imaduna kutubta usuulka ay kagala hadlaanba madhabu saxaabiba waana adilada mukhtalafu fiihiga dee iyadoo bacdigood ay qowlka saxaabiga gooni u xujaysanayeen mursalkana aynu soo aragnay a'imadii saddexdayba inay xujaysanayaan iyo qolooyin badan ay xujaysteen oo iyadna bacdigood taa xujaysteen labadan daliil mid kastaba qola ay xujaysatay markay meeshii ku kulmaan way isadkaynayaanoo waxa markaa halkaasna ka soo baxaya ee waxa markaa majmuucoodii isutagoodan uwa oo la qaato oo markaa mursalkiina uu ku xoogoobaya inamaa kanoo saxaabigiina qowlkiisii gooni baa loo xujaystay mursalkana gooni baa loo xujaystay labadoodii markay istoogaanna waysa sii adkaynayaanba aw qawli saaxiib awljumhuuri wuxuu wadaa culimada intoodii badnayd baa ku fatwootay madmuunkii xadiidka mursalka ah xadiidkii markaa taa waa lagu aqbalayaa qiyaaskan wuxuu wadaa qiyaaskiibuu waafaqsan yahay oo dee sida adiladii sharcigaa ka mid ahayd mursalkan siduu ku yimid qiyaaskan baa xoogeynayo markaa xadiidkii mursalkaa umuurahaas haddii uu ay la markaa uu kulansado waa la aqbalaya w marka wuxu uhi wamin shuruudi shuruuddiisa waxaa ka mida ah kamaa ra-ow sidii iyagu arkeen ay u arkeen culimadii dee meeshan tafsiilkan lahayd waa imaam shaafici siduu risaaladiisaba ku caddeeyey alkawnu ladii kii ahaa shiya arsala irsaaliye min kibaarin taabiciinta raggoodii waaweynaa horta waa inuu ka mid yahay wa an maca xaafidin bukhaari waa sia ii taalla wa an inuu laba socdo anta masari kadhi maca xaafidin nin xaafida oo bukhaari bukhaari loo nisbeeyey macii uu la socdo markaa wuxuu ku sharxayba ujeedadu dee bukhaari iyo raggii la midkaa markuu axaadiis la wadaagsado waa inuu waafaqayo oo ninku khilaafin kollayna waa hadalladii aynu soo marro imakaan nagu cusbayn nusqooyinka kale waxaa dhacay hadal dee ka fiican sabo wain masha mac xaafidin yujaari saasoo bukhaari aan la odhan waa dabcada tirmisi bay tani dhacday wain masha hadduu la socdo markaa kawnuladii arsala waa shardi wain masha hadduu la socdo macnaa la socodka halkana uu axaadiis la wadaagsado weeye ma xaafidin nin itqaan lahu maha bukhaariya dee waa nin itqaan loo xaafida haddii uu la socdo macnaa axaadiis la wadaagsado yujaari waa inuu la ordayo macnaa uu la soconayo uu waafaqayo nin khilaafahayn oo taasna dabdigiisii baa loo xujaysanayaayo waa shardi labaada imaam shaafici la yimi horta waa ninku kibaaru taabiciin waa inuu yahay ama sikaaru taabiciin maraasiishooda ee xaalaad badan baa ku sugan oo lama aqbalayo marka waxaa hadhay shardiga labaadna marka uu dadkii xufaada ah ee mutqiniinta ah ee ma'muumiinta ahaa ma'muunuunta ahaa uu la wadaagsada axaadiis waa inaanu ku khilaafayn hadduu khilaafon had iyo goor waxa la garanaya inaanu in dabdiba la ahayne uu iyagii waafaqayo hadduu wax khilaafana khilaaf naadir oo aan markaa dabdigiisa waxyeelin uu ku khilaafayo taas mooye oo maxaafidin yujaari nin idqaanla hadduu la socdo uu la ordayo macnaha ujeeddadu uu waafaqayo oo aanu ku khilaafayn waa shardi labaad walaysa fii shuyuuqi shuyuuqdiisana aanu ka mid aanu ku sugnayn man dacifa kula daciifiya ama man dacuufa labadaba islamidun kula daciifiye oo macnaha shardi saddexaadoo sheekhadan uu wax ka soo naqliyo ee uu awqaadda qaarkeed xadfayo awqaadda qaarkeedna magacaabayana waa ragga ducafiya waa inaanu ku sugnayn oo macnaa waxa weeye ninku had iyo goor hadduu markuu magacaabo ciddii wax ka wariyey waa inuu magacaabayo oo shaksi siqaa bal dadkan uu awqaadda qaarkeed xadfaya hadduu magacaabo nin iqa ah waa inuu magacaabaye ku daciif oo riwaayadiisa la naco ama ku majhuulo oon laba aqoon waa inaanu magacaabahayn marka saddexaa shardi laga helo dee waxyaalaha horena uu ku xoogoobo ayuu xadiidka mursalkaa cinda shaafici iyo qolooyinka ku waafaqsan la xujaysanayaa oo markaa tani saddexan shardiya dambe ninkii mursalka ahaa ee irsaalkan la imanaya waa shuruud laga doonayay inuu buuxiyo kuwa horena mid ka mida xadiidkii uu ku kadmo ama uu mid ka mida ku adkaado ku xoogoobo markaasaa wuxuu noqonayaa mursalkii xuju oo saddexa shardi waxa weya horta waa inuu kibaaru taabiciin yahay ninkan mursalkii markuu dadkaa xufaada wax la wadaagsadana waa inaanu khilaafin ee uu waafaqo ka saddexaad sheekhadiisana waa inay dee rag markaas siqaada ay yihiin oo markaa uu magacaabo sheekadiisii rag dacafaa weynaan u magacaabayna ma kuwa riwaayadooda la naco saddexaa shardi marka laga helo umuuraha horena mid ka mida loo helo xadiidkii mursalkaa xujuu noqonaya marka wuxuu uhi sheekhu kanahyi bayci laxmi bilasri wafa wadalika kanahyi bayci laxmi wey hilibka iibintiisa naahintii laba naahiyey bilasri asalkiisii oo xayawaankiya lagu iibiyo kaasba weeye wafa waa taam noqday oo macnaa noocan ama misaalkani wuxuu u suubadaa waxyaalihii dee mursalkii waxyaalo xoogeeya laga wada he ama waxyaalo isaga adkeeya kulansaday oo waa taam noqday oo macnaha wuxuu ku taam noqonayaa wafa shay haddii laazimun laga dhigo bimacnaa tamo macnaa misaalka dhan weeye oo wuxuu suubanayaaba waxyaalaha aynu soo marro o dhan buu misaal u noqonaya ama waxaa laga wada helayaa shuruudaha hore o dhan baa laga wada helayaa wafa waa taam noqday misaalkani waa mihaal dhan oo u suubada markaa waxyaalaha imika aynu ka soo baxnay abyaadda hore ku sugan watuu ishaarayana waxa way sharaxba waa idinku sugan yahe xadiid imaam shaafici uu wariyey oo uu ka warinayeyna markaa maalik uu kaba warinayey waxaana taabicigu ah saciid ibnu musayib isaga ayaa irsaaliyo waxay ahayd rasuulka ilaahi salawaatu wasalaamu caleyh inuu nahiye can bayci laxmi bilxayawaan waatuu asalkana ka cabirayay hilibka in lagu iibiyo markaa xayawaan jiduu deesma dadka markaa bacda bacd alawqaati filbaadiyaba dhacdo neefkii inta la qalo hilibkiisii dada ay qaataan hadhowna lagagama dhabanayo ama lagaga iibinayo neef nool taas baa markaa rasuulku nahiyey markaa waxaa iyada taasi waa xadiid mursala saciid baa irsaariyey marka waxaa kaloo iyadna meesha timi ibnu cabaas isagoo warinaya in waqtigii ayubakar la qalay neefgeela la qalay markaa nin waxar isagoo wata uu la yimo uu yidhi waxartan waxay igu siiseen in hiribkan ka mida oo abubakar markaa yidhi laa yaslux hada waa qowlkii saxaabiga taasna ma suubanayo macnaha wax bannaantani ma aha iyadna qowlkii saxaabigaa waafaqay xadiidkii markaa uu irsaariyey saciid ibnu musayib markaa wuxuu shaafici raaciyey qaasim ibnu moxamed iyo ibnu lmusayib iyo curwat ibnu zubayr iyo abubakar ibnu cabdiraxmaan qolooyinkaa fuqahadii ahaa markaa fuqahadii taabiciintu waxay xarimi jireen alaxm bilxayawaan in lagu iibiyo iyaduna markaa dee waa qawlkii ahlucilmiga ama in badan ahlucilmiga ka mida ayuu ama fatwadoodii ayuu waafaqay markaas baa wuxuu shaafici annaguna qawlkan baan qaadanaynaayo axda asxaabtii rasuulka ka mida abubakar ku khilaafay maba ogin tan markaa xadiidka misaalkani waa dhan yahayoo dee waa xadiid mursale horta waa kan xadiidin qawlkii saxaabigii waa la socdaa oo al qawla saaxiib waa kiina lahaa ee culimo badanoo sidan ay ku fatwoodeen oo markaa halkii uu jumhuurta qowlkoodii ka cabiray ama fatwa caamati ahlilcilmi iyagana markaa waa la helay xadiid kaleo oo mursaloo meesha jira oo isaga tan kuba waafaqsanna waa jira marka axaadiid mursadeeduna way soo ururiyeen oo ama way sheegeen oo iyaguna macnahan kuba yimi oo markaa xadiidkan imaka aan hayno ee uu nahyi bayci ka cabiray waxa ku wada dhan amsiladii ama dee waxyaalaha shuruudii baa laga wada helayaa waana xadiiskiisa kale mursal ah, wax xoogeeyana la helay oo buraha aynu soo marraya sidaa daraaddeed markaa ah wax la qaadanayo oo laga qaadan karo xukunkan taxriimka weeye markaa wuxuu yidhi ka nahyi bayci bilasli waaba dee markaa taasi wadalika ka nahyi bayci wey hilibka iibitaankiisa bilasl asalkii xayawaankii lagu iibiyo marka wafa waa taam noqday oo misaalkani waxa weeye waa taam noqdo waa kaamil noqdo waa misaal dhan oo usuubada laazimu baan ka dhigayaa waxa weyn usuubada dee waxyaalihii hore o dhan ama laga wada helayo umuuraha aynu waxyaalaha dee xadiidka mursalkaa xoogeynaya uu ku koobaya laga wada helayo oo waa mursal dee umuuraha aynu ka sheegnay laba socdaal oo mursalu saaxiibi wasl fil saxdi labadii bayda hore ku noqodkoodii waa wax naga yar qaateen allah subxaana watacaala calaa aclam سيدنا ومولانا محمد نبي الانبياء على اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ومرسل الصاحب وصل في الأصاح كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاته والذي رآه لا مميزا لا تحدي wuxuu idhi wa mursalu saaxibi saxaabiga mursalkiisii waslun aydu waslin xidhiidh midu saaxiiba weeye fil asaxi qowlka sixada badan kaas marka la egaa labadii qowl ee culimmadu masaladan ku leeyihiin qowlka sixada badan ee raajaxee muctamadka mawsuul weeye mursalu saxaabi ka saamicin isagoo xagga xukumka kula mida markaa kii isagu maqlay fii kufri gaalnimatiisii rasuulka wax ka maqlay fii xaali kufri suma tadaxa uu caddaaday islaamuhu oo uu daahiray islaamuhu islaamkiisii uu daahiray bacda wafaatin geeri dabadeed isagoo kaa dee la mido kaasba mawsuul uu yahay ayaan markaa kan isagu saxaabigiina wixii adigu markaa uu wariyeenu u jooginba isna loo xukumaya un waslin beydka laba masale ayuu inoogu sheegayaan midi waxa weeye waa mursalu saxaabi waxay ku magacaabaan mursalu saxaabina waxay ku magacaabaan ba saxaabigu haddii uu wariyo uuna xadiidteegu aana qiso aanu isagu u joogin oo ama waqtigaa muslimba muu ahaynba oo waa nin islaamkiisu dambeeyey waxyaalo dhacay uun dee qabla islaamihina warinaya waa sidanama sheegayo dee rasuulkuunbuu ka soo naqlinaya u tiirinaya ama waqtigaa waaqacadani ay dhacday baabuu yaraaba ama mabuu jirin adigu bal markaa hadduu saxaabi arrin sidaasa wariyo waasidadii hadduu sheego dee uu markaa isaga xadiidkan ba uu ka maqlay iyada taasee mursalu saxaabi laguma magacaabayo waa kan ciddii warisay sheegay ee iyadoo arrintan aanu qisadan soo gaadhin ama islaamliye ha ahaato sababtu ama isagoo aada u yaraa ama aan tirin baa noqotee haddii aanu waasiladii sidadii sheeginuu xadiidkii dee rasuulka uun si toosa uga soo naqliyo markaa kaas waxay ku magacaabaan mursalu saxaabi bay ku magacaabaanoo dee waa shaqsi saxaabi wuxuu irsaaliyey ne waa kan ciddii uu ka maqlay aan sheegin isagiina waaqacadan umuu joogin daba tan mursalkaa saxaabiga iyo mursalkaynu soo marnay kale culimmada intoodii badan marduud inuu marduudya uu ka soo naqliyey isku mid maaha saxaabadu inta badan dee saxaabo kalunbay wax ka wariyaan cid aan saxaabo ahayn hadday wax ka wariyaanna way caddeeyaan waxaana jirta dadka aan saxaabada ahaynay wax ka wariyeenna inta badan akhbaar ama israa'iiliyaada ama akhbaaro kale u badantay axaadiidta rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in saxaabi taabici ka wariya aad bay u yar tahayba aymadna yarida ay yartay daraaddeed bay bacdigood u ihtimaameenay ururiyeenba oo xaafidulciraaqiba de meelahan wixii adigu taasee riwaaye ee la helo labaataneeye gaadhay waa ku soo naqliyaa taqyiidkiisa haddaba waa wax yar waanay caddeeyaan marka lamana helinba dee iyadoo nin saxaabiya xadiidni markaa nin taabiciya ah oo markaa riwaayadiisana la ictimaadsan karin uu ka wariyeyna lamaba soo helin saas daraaddeed waxa maqani waa saxaabi uun inta badan saxaabiguna saxaabadna dhammaan waa wada cuduul jahliga caynkooda laga jaahil noqdaana wax xadiidka darar u ma jirto ina cadaaladoodii baa sugane dadka kale wuxuu taa dararka u keenayaa cadaaladoodii baan kol isagii laga jaahiliya cadaaladiisina war looma hayo kan wixii uu saxaabistaa ku yersaaliyo waxa weeye waa xadiid mawsuula un khusuusan dee a'immadu ay leeyihiin ay kuma khaas yeeleen saxiixa ee axaadiista uu ku sugan yahayna dee shardigooda aan gaadhsiisnayn inay ku soo saarinbana waxyaalaha maraasiisha saxaabada aad isaga badan way ku soo saaraan a'immadu axaadiista kalun kala mid dhigaan oo dee bal dee ragga qaarkood sida ibnu cabbaas iyo axaadiistan badan uu leeyahay inta badan waa wuxuu dad kale ka wariyey ee dhammaan axaadiistii sankunka dhaaftay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh kamuu maqlin olan dee bacda bacd baa baaba sheegtay sida khazaliya rag ka dhacday inuu wuxuu rasuulka ka maqlay afar xadiis ay tahay walow taasi afar aanay ahayna ay ka badan tahay haddana xaafid xajar oo dee tatabucay oo aada u tatabucay malaa wax dee sariix samac ugu sugan yaha afartameeye unbuu soo helay ama waxoogaa afartan wax ka badan wax markaa dee laga dhigi karo samaac la raacin karo markay xuduur iyo waxyaala jireen ilaa boqol kolley kama gaah ma gaadhsiin muu gaadhsiin oo markaa axaadiistiisani markaa waxay u badan tahayba waa axaadiista dee irsaalku uu ku suganyay ama maraasiisha saxaabada dadkii yaryaraha isaga la midkaana waa taas abi hurayre janib axaadiistiisa ka midi ah, taas bay noqonoo dayne islaamkiisii baa dambeeyey oo sunadii toddobaad madaxeedii unbaa madiine soo gaadhay rasuulku khaybar baa u jiray maalintii madiine isagii qolooyinkii kale reer dowsay yimaadeen khayr baanu rasuulkaagana ugu tegayba waa sunadii toddobaad madaxeedii markaa qayb dhan oo axaadiistiisa ka midii ah waxay noqonaysaa wadee maraasiishaa saxaabada oo waa wati aan casharkii iyo xalay ka horreeye ku soo aragnay markuu qasriga ka hadlayay janaabada laga haddii adigu shaksigii markaa saa'imka ahaa haddii isagoon maydhan waagu u baryay in maalintaa waa furayo oo kale markii la weydiiyey wuxuu u tiiriyey walow lafdigaasi fatwon aynu soo aragnay laakiin dee axaadiis marfuuca meesha jiraye inuu dee usaama ayuu u tiiriyey oo usaamatu bnu zayd buu u tiiriyeyba mee fadl bnu cabbaas iyo usaama labadaba waa u tiiriyeen waa kan markii dambe dib loo weydiiyey buu sheegay ee markii hore xadiidka dee waa rasuulku buu ka warinayay haddaba waxyaalaha manaasiisha saxaabada lagu tiriyaa mawsuul weeye waxaan inta kale looga baqanaya manaasiisha taabiciinta ayaantan jirin bilas wuxuu uga cabiray waxaa jira a'immada usuulka bacdigood sida abdu isxaaq alisfirayini markaa oo ku tegay mursal dhammaantiin aan la aqbalayn in dee samaaci ama inoo caddaado inoo sugnoodo mooye laakiin waa qowl kaasi aan marjuuxa weeye ee qowlkii saxiixa asaxa kaba cabiro mala saxiixba in laga cabiray ahayd be qowlka saxiixe waa in la aqbalayo mursal saxaabi taas waa qaybta hore ama ka saamicin fii tan dee uga taa tandiir uula yimi ama nadiirta hore uga dhigay waxawaya hadduu isagoo dee aan muslim ahayn buu rasuulka la kulmuu wax ka maqlay markii dambe ayuu dib u islaamay islaamkiisu see bacda wafaati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam buu ahaa ninku waa taabici araggaa hore eenu inu dee isagoo muslim ahayn arkay saxaabi kuma noqonayo haddaba ninkii caynkaas ahaa wixii uu rasuulka ka maqlay waqtigaa fii xaali kufri uu kaba maqlay hadduu bacda islaamihii weriyo iyo taasna xadiidkiisu xadiidu musnada ayuu noqonayaa mursal ma noqonayo waayo dee meeshii riwaaya jirta samaac baa jira uno waxaanaynu tegi doonaa haddii ala idhaaho cadaaladan la shardiyo ee shaksiga raawigaa loo shardiyayo iyo iyadana markaa dee buluuqaba loo shardiyiyo waxyaalahaas oo kale in ama cinda aladaa un baa la shardiyaya inuu shaksigu shaksi cadaala ay u sugnaatay ama uu shaksi baaliqa yahay wixii uu markaa qabla markaa dee buluuqii uu taxamulay ama waqti aan cadaalaba usugnaan sida xaaladan oo kale uu taxamulay sidaas oo kale qab fii kubrihi wuxuu taxamulay hadduu bacda islaamihi guto oo uu cid gaadhsiiyo waa la aqbalayay markaa tanna waana dee wixii uu imika waasita uma dhaxaysa waa wuxuu maqlay uun waqtigaasun baanu riwaayo weelahayn suxbana aan loo sugin markaa isagana xadiidkiisu waa xadiid mawsuula axmed iyana tanuuqi nin la odhanayo rasuulkii heraqle ama qaysar qaysar iyo heraqle oo isla mide oo rasuulka wakti u yimo waktiga aan waxna ka maqlay laakiin bacda wafaati rasuulillahi islaamay wixii uu ka rasuul ka maqlay wariyey ee wuxuun xadiidkii kala mid dhigeen axaadiistii musnadka ahayd ee mawsuulada ahayd say u warin jireen bay u wariyeen oo markaa taas buu kasaamicibki kufrigiina leeyahy labadaa masale ayuu beedkee noogu sheegay marka wuxuu yidhi wa mursalu saaxibi saxaabiga mursalkiisii waslun duu waslin wasli mid u saaxiiba weeye ama mawsuulun mawsuul weeye bilasaxi qowlka sixada badan ka saamicin isagoo xukunkiisa uu la mid yahay kula mida ka saamicin mid isagu maqlay fii kufrii fii xaali kufrii gaalnimadiisii xaaladii rasuulka wax ka maqlay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uma tadaxa uu caddaaday islaamuhu islaamkiisa uu caddaaday bacda wafaatin geeri dabadeed markaa labadaa masalo inoo sheegay labadaba iyada mursal maayo mawsuul baa loo xukumaya weliba asaxdaasna dee waa qowl aad u markaa muqaabilkiisu aanu badnay abi isxaaq isfiraayin iyo mala in yaroo kale usuul culamaa usuula ayuu bay qowl kasoo naqliyeen oo markaa waxay ahayd un dee saxiix laga cabiro jumhuur ulculamaa ay jasmiyeen inuu mursalku uu mursal maraasida saxaaba ay mawsuul tahay wladii ra'aahu waladiikii ra'aa arkay oo nebiga arkay laa mumayisan ku mumayiza xaal aanu ahaanin waa hayra mumayizinun isagoon mumayis ahayn oo aan wax kala garan ahayn ayuu arkay oo ru'yun baaba u sugnaatay laa taxtadii laa yadkulu ma gelayo xadiidkiisu oo xadiidkiisaa uu irsaaliyey ma gelayo taxtadii masaladan imankaan hayno tan hoosteeda oo mursalu saxaabiga waa tan aynu nidhi waa mawsuul xadiidkiisii haddaba kii isagoo yar uun arkay oon mumayisba ahayn suxba waxaa loogu sugay ay aragti uun ahayd laakiin dee suxbo kaloo u sugnaatay aanu jirin waa suxba muqayade ahe haddii markii dambe dee axaadiidta uu wariyu irsaaliyo lama odhanayo waa mursalu saxaabi isagu inta badan wuxuu ka wariyaaba dad taabiciina sida taabiciinta waaweynba bal dee dad oo aada uga waaweyn baa isaga laba helayaaba markaa isaga walow suxba looga sugayo xagga ru'yada laakiin xagga marka la ega xadiidkiis waa maraasiishii taabiciintu uu la mid yahay uu la xukum yahay taas weeye owaladii ra-aw lahu mayitan laa taxadiina wuxuu ujeeda waa caruurtii yaryarayd ee rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh dee looba keenay aragtisa ay ugu sugnaatay ama sharafa suxba nusxa ay markaasaa ugu sugnaatay ugu sugaan sida moxamed ibnu abibakrin asidiiq wadaaca rasuulku dulxulayfa markii uu joogu soo baxaya ayuu dhashay halkaasay asmaa bintu cumar iska umushay ee rasuulkana loo keenyo aragti baa jirta qolo isaga ka yar roonroonaayo rasuulka loo keenay laakiin aan mubayiziin ahayn baa jiray waqtigii rasuulka ay arkeen ama waxay ru'youn ay u sugnaatay khaasatan jaanibka rasuulkaba haddee ru'yadooda ru'yo weyn oo ictibaar lamay ahayn be haddaba qolooyinka caynkaas ah axaadiistii iyagu ay irsaalinayeen lama odhanayo waa mursal saxaabiya waa mawsuul oo taa wasriga loo xukumay maahee mursalkii horeynu soo marray ayuun bay la mid tahay ama maraasiisha taabiciinta sababtuna waxa weeye qoladan dee riwaayaadkooda inta badan taabiciin kaley ka wariyaan oo intaa ilay aragtida mooye dee dadkii taabiciinta unbay la waqti ahaayeen la saban ahaayeen bal taabiciin baa kaba waaweynayd iyaga ayaanay dee say u warin jireen taabiciintaasunbay waxu warin jireen ama cidday ka warin jireenba oo saxaaba iyo taabiciinba waxbay ka warinayeen marka ixtimaalkaa hore la yidhi aad buu naadir